bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wsali اllahuma wslm wbaarak cla nabiyina muxamed wcla alih wصaxbih ajmaciin ama bacd fayquul اlimaam axmed bn xambal imaamu ahli الsunة calayhi raxmat اllah wاlrajmu xaq clى man zana waqad uxsin ida ctarafa aw qaamat calayhi bayina waqad rajama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waqad rajamat ala'immatu alraashiduun wuxuu yidhi waalrajmu in dhagax lagu dilo xaqun waa xaq calaa man cid korkii in lagu dilo dhagax ama calaa man cid korkii bay xaq ku tahay zanaa sinaystay waqad uxsina asaga oo loo guuriyey isaga oo guur lagu dhowray oo horay uu guur ugu hormaray idaa goortii ictarafa uu qirto jariimadaas ama dembiga aw ama amase qaamat ay istaagto calayhi korkiisa bayinatun mid cad yacni caddayn oo afartii markhaati ah afar markhaati oo rag ah oo wixii arkahayay camaliyadoo socota iyo labada xubnoodoo isku jira arkayay oo indhahoodu qabteen aw amase qaamad ay istaagto calayhi korkiisa bayinatun tii caddaynaysa marhaatiyadii ay korkiisa istaaga waqad rajama waxaa rajmiyey oo dhagax ku dilay zaaniga noocaas rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuul allah dhagax ku dilay waqad rajamat waxaa kaloo dhagax ku dilay al a'immatu madaxdii alraashiduuna ee hagaagsanaaye toosnaa ee jidka nabiga hayay salawaatu rabbi wasalaamu wuxuu imaamku ku keenay kitaabkiisii baynu ku dhex jirnay usuulu sunna wuxuu ku keenay xukumka rajmiga rajmigu waa in dhagax lagu dilo ruuxa <clears throat> dhagaxaynta rajmigu wuxuu ka mid yahay xuduuda shareecada dhinacna masaa'isha fiqigaa buu ka mid yahay laakiin culimmada sunnadu waxay caadaysteen inay ku soo arooriyaan oo ku keenaan kutubta sunnada kutubta caqiidada masalada inayna ku keenaan in badanoo iyaga ka mida ujeeddada ay ugu keenayaan <clears throat> iyadoo masaladu fiqyo tahay waxa weeyaan in ay radiyaan khawaarijta iyo muctasilada qaarkood oo xukumkan inkiray ama diiday yacni waxay yidhaahdeen diinta ka mid maa wax la yidhahdo rajmi dhagax laysku dilo diinta ka mid maaha maadaama firqooyinka lunsan ay mas'alada eh, sidaa u dhigeen ayay culimmada sunnadu marka ku qasbanaadeen inay kutubtooda ku keenaan oo ay markaasi ku qeexaan masalada iyagu waxay u diidan yihiin qolyahaasi xukumkan u diidan yihiin waxay ku salaynayaan madhab ay iyagu leeyihiin khaasatan khawaarijta oo wax weeyaan axaadiista wixii qur-aanka xugum uusan sheegin la timaada waa axaadii almustaqil axaadiista la yidhaahdo axaadiista xugum madax bannaan sheegaysa oon qur-aanka ku imaanin axaadiistaasoo dhan baynan ogoleen khawaarijta oo waxay leeyihiin qur-aanku wuxuu ku tusay unbaa diin ah wixii qur-aanka ka siyaasan axaadiista la timaadaay qaadan maynay qabaan taasay marka masaladan ku salaynayaanoo xugumka rajmiga ee dhagax ku dilka si cad uguma imaanin muxuu ahaayey qur-aanka kariimka ayib aayado loo daliishanoo laga fahmay culimmada qaarkood waa jiraan laakiin si cad uguma imaanin xadkaas ayib asalka isagaa marka intaynan masalada u gudbin horta asalka inaan burino waay asalkan axaadiista zaa'idka mustaqilada ah ee axkaamta siyaadadaa keenaysaay ma qaadanayno masaladanina faracay ka tahay ku dhisan tahay asalkaasaa u baahan horta in la dumiyo asalkaasi butlaankiisa waxaa ku tusaya qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista nebiga sal lla ley iyo ijmaaca saxaabada ama ayadaha qur-aanka waxaa ka mida qowlullahi tabaaraka wa tacaala wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu rasuulku idinla yimaado qaata wuxuu idinka reebana ka taga joojiya ayb wuxuu rasuulku idinla yimaado miyaa la kala qaaday wixii qur-aanka ku qoran wixii qur-aanka ka baxsan lama kala qaadin soo ma saas weyaan waa la ilaaq waa cumuum waay cumuumkaasi wuxuu idinla yimaadana qaata wuxuu idinka reebana ka taga laguma koobinun wixii qur-aanka ku yimaada basal lama dhihino wax kastoo uu idinla yimaadaa layidhi aayadda cumuumkeedu marka way radin waxaa kaloo radinaysa aayadda qur rabbi yidhi wa atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lmri minkum waxay ku tusaysaa allah taacadiisu waa taaca mutlaqa taacada rasuulkuna waa taaca mutlaqa taacada ulilmriguna waa taaca muqayada bitaacati illahi wa taacati rasuulih sidaas daraaddeed baynu sheegnay inaan la soo celinin caamilkii oo ficilka lama soo celin markii ulilmriga la sheegay ee waxaa la yidhi wa ulilmri baynama markii taacada rasuulka laga hadlayay ficilkii baa la soo celiyey atiicu llaha wa atiicu rasuul marka rasuulka in la ateecayo wixii qur-aanka ku suganna lagu ateecayo wixii qur-aanka ka siyaasana uu la yimaadana in lagu ateecayo ayay iyada ilaaqa aayadda ku tusaysa macnaha waxaa ka mid ah sidoo kale mxuu ahaayey aayado fara badanoo macnaha kutusaya ayaa jira laakiin labada aan ku gaabsanno axaadiista nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a ah xadiidka miqdaam ibnu macdi karib radi allahu tacala can rasuulka wuxuu ka wariyey sal lay wslam rasuulku yidhi alaa innii uutiitu lkitaaba wamilahu macah war hooy aniga waxaa la i siiyey kitaabka qur-aanka iyo qur mid la mid ah iyo qur mid la mid ah waa xikmadda in badan qur-aanka ku soo arooraysa wamaa anzala calaykum min alkitaabi waalxikma kitaabku waa qur-aankii waa sunnadii lama kala qaadin marka sunnadaasi lama dhihin wixii qur ku tus marka sunnada nebigu sal ly wslam waa masdar mustaqil ah uutiitu lkitaaba waa qur wa milahu macahu midka la ana waa sunnadii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu marka sida qur uu masdar u yahay bay sunnaduna masdar u tahay sidaas weeyaan markaasaa nebigu sii tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkaas yani eh, wuxuu rasuulku sal lay waslam alaa yuushiku rajulun shacbaanu cala arikatihi yaquulu calaykum bihada alqur'ani fama wajadtum fiihi min xalaalin faaxiluuh wama wajadtum fiihi min xaraamin faxarimuuh yani nin waxaa dhow buu rasuulku sal ley wasalam inuu soo baxo nin dhergsan dhergtaas bimacnaa ama doqonnimay tilmaamaysa nacas ah oon caqli badnayn ama waxay tilmaamaysaa kibiraani intuu dhergay iska hantaatacaya yacni nin dhergay oo haddana sariirtiisa ku jiif sariir quruxsan ku dangiigoo ku jiif oo dhahaya qur-aankan qaata wixii xalaal aad ka heshaan xalaaleeya waxaad xaaraan ka heshaan xaaraameeya haa amaa waxaan qur-aanka ahayn khalaas soomaalidaaanka uga caloolo waaweynoo sidaa u dibirsanoo meelahan jooga oo sunnada inkirsan waa kuwuu nebigu sheegaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yacni waxay kutusi nacasnimo caqliyari iyo waxa isugu darmaday iyo taraf adduunyadiiba inti ka dhargeen bay kibiirsan yihiin markaasay ku dangigaan dad noocaasa ah inuu imaan doono nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo axaadiista nebiga sal lla lay slam inkiri doona xadiidka waxaa wariyey axmed iyo abu iyo tirmidi wuu taxsiininaya ibn maajah sidoo kale sheekh albaalina saxiixinaya shaahid kaluu leeyahay wa min xadiid abi raafica shaafici baa soo saaray fi lmusnad kadalika xumaydi axmed ibnu xambal abu daawuud tirmidi wuu taxsiinay ibn maajah waana xadiis xadiidka labaad waa xadiidka alkhaliifatu araashid cumar ibn khataab radi allahu tacala canhu ardah laga wariyo mimbarkuu ku fadhiistay maalin maalmaha ka mid ah. markaasuu alla mahadiyey alluu ammaanay uu mahad celiyey wuxuu idhi ama badu fa innii qaa'ilun lakum maqaalatan qad qudira lii an aquulaha dhegaysta hadal baan dhihi buui hadalkaana waa la ii qadaray inaan dhaho alla ii qadaray ma ogi buu yidhi in hadalkani ajashaydii uu wax yar ka horeeyo oo geeridaydiiba dhowdahayba garan maayo hadalka aan idin leeyahay ruuxii fahmow dadka u sheeg oo meel kasta oo gaadiidku kula gaadhiyo safarku kula tago dadka gaadhsii hadalka isaga ciddii ka baqda inuu fahmi waayo hadalkaygowna cidna uma bannaynayo inuu ugu been abuurto ninkaan hadalkayga fahminowna ha igu been abuuran ninkii fahmowna meel alla meeshaad tagtaba arrintaa kaga sheekay muxuu arrinkaas wuxuu yidhi ina allaha bacaa muxamadan sal lay waslam bilxaq ilaahay nebi moxamed xaq buu ku soo diray wa anzala calayhi lkitaab kitaabkana waa ku soo dejiyey fa kaana mima anzala allahu aayat rajmi wixii ilaahay soo dejiyo nebiga ku soo dejiyey waxaa ka mid ahaa oo qur'aan ah aayadda ka hadlaysa in zaaniga muxsinka lagu dilo dhagax lagu dilo zaanika muxsanka in dhagax lagu dilo aayad soo degtay bay ahayd oo qur-aanka ka fa qara'naaha wa caqalnaaha wa wacaynaaha buui aayaddaas qur ku jirtaan ahrinay buu yidhi ayb waanan fahanay buu yidhi waana weelaynayoo yani waxa weye qalbiganagu waa weeleeyey rajama rasuululahi sal aley wasalam warajamna bacdahu nebiguna ficil ahaanbuuba u fuliyo saxaabo zina gashay buu dhagax ku dilay annagoo ka dambayno xilka uga dambaynayna sidoo kale jidkiisii baan marno dad baan sidaa dhagax kutilun rajminay fa akhshaa in taala binnaasi zamaanun an yaquula qaa'ilu waxaan ka baqayaa buuhi dadka haddii wakhtigu la dheeraado oo la sii joogo waxaan ka yaabayaa uu nin iska hadloo yidhaahdo wallaahi maa najidu aayata rajmi fi kitaab illah wallaahi inaanan aayadda ka hadlaysa rajmiga kitaabka ilaahayba kuma jirto maba aanan ku arkinba dad noocaasi inay imaan doonaan oo warkaa dhihi doonaan ayaan ka baqayaa buu yidhi fayadiluu bitarki fariidatin anzalaha allah ooy markaa lumaan waajib ilaahay waajib yeelay ka tegiddiisa sababteeda inay ku lumaan oo jidka ka habaabaan baan ka yaabi buu yidhi ayib waalrajmu fii kitaab illaahi xaqun cla man zana ida uxsina min alrijaali wاnnisa ida qaamat albayina aw kana alxablu aw اlictiraaf ah, rajmigu kitaabka ilaahay buu ku jiraa waana xaq cid kastoo sinaysata guurna u horreeyey oo rag ama dumara ah, haddii markhaatiya caddayn la helo ama uur soo baxo ama uu qirto hadalka ayaa iska leh ya alimaam albuhari caleh raxmat ullah waxaan jeedaa cumar bn khataab waxaa soo saaray bukhaari daarimi baqawi can ariiqi lbuhari isaguna ku wariyey isaguna xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa sida nebiguba salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu yidhi dad baa soo bixi doona isla sidaas khaasatan masaladan rajmiga iyo cumar wuxuu tilmaamayaa inay dad soo bixi doonaan waxaa dhici karta ama khabar buu hayay uu arrintaa kaga sii waramay ama waxaa dhici karaysa yacni mulham buu ahaayoo muxada buu ahaa ilaahay qalbigiisa wuxuu kusoo ridi jiray waxyaalo yacni dhacaya oo qalbigiisa ilaahay waafajin jiro lahfahansiin jiray baa jira muxadad hadihi lumma buu ahaa radia allahu tacala canhu arda sidii uu uga baqayay bayna timido khawaarij markay soo baxday xilligaa wax yar kadibba masaa'isha ay inkireenoo diideen bay ka mid tahay rajmi sidaas way maanaa nebigaa fuliyey sooma dhihin nebigu sal ley wasalam maacis ibnu maalik saxaabiga la yidhaahdo markuu zinaystay soo dhagax laguma dili xadiidkiisa bukhaari baa ahayd iyadoo uur kale u timid nebigu sal lay sl iyadana waa tii dhagaxu ku dilay salawatu rabbi wasalam caleyh xadiidkeeda iyadana axmed iyo muslim iyo daawud yaa soo saaray sidoo kaleeta xadiidkii ninkii shaqaalaha ahaayee ninkii uu shaqaynayey xaaskiisa ka zinaystay sooma garsomayna soo mare soo sheeg ee uu nebigu jiray waqdu yaa unays cala mra'ati hada fain ictarafat farjumha unaysow kan naagtiisa ku kalla xaaskiisoo hadday qirato zinada dhagax ku dil axaadiista marka rajmiga ka hadlaysa waa xadiis aad u fara badan oo sixaaxa iyo sunadka iyo masaaniidda kutubta sunnada ku timid sidaas weeyaan marka asalka ay wax ku dhiseenna asal saxa ah mas'aladan ay inkireenna iyaduna waa khalad wa ayb bal waxaa jira sida xadiista nebigu tilmaamay sal lla aley wasalam rajmiga xaddan rajmigu towreed bayba ku taallayba kutubtii hore ilaahay soo dejiyey baa rajmigu ku yaalay ruuxa sinaysta oo noocaasa in dhagax lagu dilo waa axkaamta ay badeleen reer bani ay badeleen bay ka mid ku tusaya xadiidka cabdilaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma yahuud ayaa nabiga u yimi sal lla alay waslam markaasaa waxay ku yidhaahdeen nin iyo haweenay naga midaa zinaystay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam tawreed maxaa ku yaalla rajmiga dhagax ku dilidda xadda rajmiga tawreed maxay ka tidhi markaasaa waxay yidhaahdeen nufadixuhum wayujladuun waan fadeexaynaynaayo inta yani magaalada lagu wareejiyaa la dhihi labadan maaragtaan ha way sinaysteen waa dad waan fadeexaynayna kadibna waan jeedlaynaa bay dheheen tawreedii intaasay qoraysa markaasaa cabdulaahi ibnu salaam baa wuxuu ku yidhi kadabtum inna fiiha arajmu been ah, baad sheegteen buu yidhi cabdulahi ibnu salaam wuxuu ahaa caalim reeyahuudu ahaa soo maahan buu asalkiisa tawreedna wuu yaqaana war been baad sheegteen buuhi tawreed waxaa ku taalla aayadda sheegaysa xadda rajmiga keenaa la yidhi towreed marka towreed baa la keenay waa la kala furay markii aayad la kala furay oo aayada in la soo saara ayd macnaha sheegaysay baa mid iyagii ka mid a aayaddii gacanta saaray xagga horuu ka ahriyey waa ka booday xagga dambana waa ka ahriyey intiina gacantuu saaray cabdulaahi baa marka wuxuu yidhi irfac yadaka buu ku yidhi war gacanta meesha ka qaad qaad gacanta markuu gacantii qaaday mise aayaddii rajmigaa ku taallaba markaasaa waxay dhaheen sadaqa yaa muxamed muxamedow waa runtii bay dheheen aayaddu meesha waa ku taalla laakiin waxay yidhaahdeen annagaa badelay markaasuu nebigu amray sal lla lay slam towreed soo kuma olin haa labadaba dhagax ku dili buu nabi sal lla alay labadii baa la qaaday dhagax iyagoo lagu dilahayo ninkii naagtii ku hagoogan yahay ya isagoo dhagax lagu dilahayu haddana ku hagoogan yahu isleeya dhagax ka baaji isaga dhigahaya dhagax yaan arkay buu marka tawreed xataa waa ku tahlay masalada rajmiga laakiin culimmada reer bani israa'iil waxyaalaha ay tawreed ka bedeleen bay ka sidaas daraaddeed xugum ku yimid kutubtii ilaahay tii hore iyo kitaabkii u dambeeyey ee nebi maxamed la yimi salawaatu rabbi in la inkiraay waa fikir khariban ah, qolyaha khawaarijtu marka iyagaxadiidka waxaa wariyey bukhaari iyo muslim baa wariyey waa xadiidkaa tilmaamaya xukumka rajmigu inuu ku yaalay towreed ku yaalay saxaabada haddaynu u tagno khilaaf dhexdooda ma jirin in rajmigu uu yahay xugum sharci ah xaadiistaana saasay ku warin jireen waana fuliyeen cumarna saxaabadoo wada joogtuu xukumka ka sheegay wax inkiray ma jiro khulafadii madaxdii ka dambaysay baa ku dhaqantay taariikhdaa dheer firqadaa hallowday waxaan ahaynoo xukumkaasi wax ka sheegay ma uu jiro saas daraaddeed masaladu sidaas weeyaan aayadda uu tilmaamayo waxa weeyaan ee qur-aanka ku timid waxaa jira qur-aan soo degay oo saxaabadu akhriyeen aayado qur-aanka ka mida oo la bedelay lafdigoodii akhrintoodii baa la bedelay laakiin xukumkoodii baa sii jira waxaa ka mida ah aayaddan rajmigaa ka mida yani waxa lafdan laa xukman baa la yidhahda ah, saas yani min alqur'aani aladii ubtila tilaawatuhu wa ubqiya alcamalu bihi waay saas weyaan ah. yani waa qur-aan noocaasaa jira waxaa ka mida maalan ayaad ka hadlayay ilmaha naaska hooyadood naasaan hayn nuuga naas kala nuuga ilmahaasi xukunkoodoo ridaaca ah aayadaha kusoo degay markii hore kadibna aayadihii akhrintoodiibaa meesha laga saaray xukunkoodii weli baaqi waa masaladaasi marka sidaa uu khaliifku u sheegay ayay u jirtaa w ayb qolyahan hadda xuduudda shareecada iyagu ku kacsan ama rajmiga ha noqoto ama gocangooyada ha noqoto ama dilkaba ha noqoto ama karbaashka ha noqoto qolyaha iyagu ku kacsani isma ogo inay khawaarij fikirkoodii ku socdaan laakiin khawaarij waa ka daran yihiin waa calmaaniyiinta iyo muxuu ahaayey kuwan zanaadiqada laadiiniinta iyo inkiraya xuduudda shareecada ku timid ayagu meeshay ka duulayaan waxa waaye waa dad gaala maskaxdooda soo wasakhaysay waa gaalaa ku soo gurtay fikirkooday ka dhaadhicisay falsafadoodii bay cabbeen axkaamtan diintu jidaysay iyo xikmadda ku jirta iyo yoolka ay leedahay iyo maslaxada ka dhalanaysa iyo waxay ilaalinaysa iyo ma ay fahansana waa jahalay u badan yihiin aqoon aan diinta u lahayn haddana maca daalika gaalo falsafadeeda soo cabe marka dhaqan gaala ay ku arkeen iyo ummado kale ku arkeen bay soo qaateen markaasay moodayaan inay saa u wada saxsan tahay ayaga qoladan hadda la dagaalamayaay halkaasay ka socdaanee fikirkii firqadaasi wax ku salaynaysa wax kuma salaynaya waa laga yaabaa shubahaadkoodii inay deliishadaan laakiin iyagu waa ka sii culus oo xuduudda shareecadoo dhan bayba la dagaalsan yihiin sidaas weeyaan qaala imaamku wuxuu yidhi waman intaqasa ruuxii dura ama nusqaansada oo nusqaan ku sheega iyo dhimanaan axadan ruux oo min asxaabi rasuuli lahi sal lay slm nabiga saxaabadiisa ka mida ah, ow amase abqadahu ama naca ciil iyo cadho u qaba lixadain dhacdo daraaddeed oo kaana ahaatay minhu saxaabiga xaggiisa dhacdadaa daraaddeedna ugu cadhaysan ama u caayaya wax uga sheegay ow amase dakara sheega masaawiyahu saxaabiga xumaanyaalkiisa sheega yacni yacni eh, muxuu ahaayey ama ha noqdo waxyaalaha uu ku ijtihaaday ama ha noqdo dembiye ka dhacay len saxaabadu yani wax weeyaan macsuumiin maaha ah, masaawiyahu ama xumaanyaalkiisa sheegsheega kaana wuxuu ahaanayaa ruuxaasi mubtadican mid ah. Ah, mid bidcawata xataa yataraxama ilaa uu alla naxariis u weydiiyo alayhim saxaabada korkooda jamiican dhammaantood ilaa uu yidhaahdo allah u naxariisa dhammaantood oo uu u duceeyo saxaabada dhammaantood oo wayakuuna uu ka ahaado qalbuu qalbigiisana lahum saxaabada saliiman mid u fayow qalbigiisuna uu saxaabada dhan u fayoobaado ousan wax cudura u qabin saxaabadii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrinkaasi wuxuu daba joogaa masaladii aynu ka soo hadalleen soo marnay soo garan maysaan yacni saxaabada iyo xaqooda ay leeyihiin qur-aanku muxuu ka yidhi axaadiista nebigu sal ly wasalam madhabkii salafkii saxaabadu muxuu ahaa tiibay daba joogtaa ruuxii wax ka sheega intiqaaska waxa la yidhahdaa in aad yacni aad xumaan ku shirk inaad durto inaad durto diintiisa durto shaqsiyad durto cirdigiisa dirto inaad durtood wax ka sheegtaa la yidhahdaa maana ruux saxaabadii nebiga ka mida sal ley wasalam dura ama nacaba qalbiga ka naca afka kama caayo kamana duro laakiin qalbigu ka nacibiyo cuqdad u qabaa arrintaana ay markaa keynayso lixadain kaana minhu dhacdo waxbaa ka dhacay lixadain kaana minhu ama maalan dagaaladiibuu ka qaybgalay ama fal buu sameeyey wax markaa kan cayaya wax ka sheegaya aan markaa la qumanayn buu saxaabigu sameeyey taa daraaddeed buu u nacab yahay ama u oo u cayaya wax uga sheegaya ama xumaantiisii xumaantiisiibuuba tirtirinayaa oo meelaha ka sheegsheegaya kaasi waa mubtadic ilaa saxaabadoo dhan uu ilaahay naxariis u weydiiyo qalbigiisuna uu noqdo qalbi u fayow saxaabadii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabada nebiga sal ley wasalam xaqoodii horaan usoo tilmaannaye laakiin tani khaas waxay ku tahay wax ka sheegoodu inuusan bannaanayn aayadaha qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay in saxaabada ciil loo hayo oo ruuxa qalbigiisa xiqdi u hayo oo nacayb u hayaay waxay tilmaamaysaa gaalnimo waa soo sheegay aayaddii macnaha tilmaamaysa maxay liyagiida bihim alkufaar wamahaluhum fi linjiili kazarcin ahraja shat'ahu faaazarahu faاstaklada faاstawa cala suuqih yucjibu الzuraaca liyagiida bihim alkufaar saxaabada nebiga sal lay slam cidda ciilka u haysaa waa gaalo saasay tilmaamaysa ilaahay wuxuu ciil iyo cadhag ku baday gaaluu ku baday ninka ka cadhaysana marka ciilka u qabaay saasay aayaddu tilmaamaysa imaam maalik caleyh raxmatullahi baana sidaa u deliishaday culimo fara way ku raaceen istinbaadka isaga waxaa la mida ah aayadda labaadee ayadana ku jirta fi suurati alxashri soomaya ah, walaa tajcal fii quluubina hillan liladiina aamanuu ah, ilaahu dadkii muminiintae naga horreeyey walaalahana ahaa qalbiganaga xiqdi ha u gelin saasay muminiintu dhahayaan waa muminiintii saxaabada ka dambeey imaam maalik ba caleyh raxmatullahi keyrkii u deliishadeen aayaddaana in dadka nabiga wax ka sheegay saxaabada nabiga sal lay sl wax ka sheegaya raafidada ah, inaysan fayga waxba ku lahayn ayb waxaas ka a aayadaha arrintaa diidaya cumuumka qowlullahi tabaaraka watacaala waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati biqayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa iman mubiina muminiinta caadiga ah wax ka sheegoodiiyo aflagaadadooda haddaan la ogolayn saxaabadii nebigu waa kasii xag jiraan soo Ah, waa been abuurad iyo dembi aad u weyn ilah agtiisa tabaaraka watacaala axaadiista nebiga sal ley waslm masaladaa ka hadasha horaan usoo marnay waxaa ka mida ah xadiidkii abu saciidin alkhudri fi saxiixayn nebigu uri sal lay sl laa tasubuu eh, asxaabii ah, saxaabadayda caayina in la caayo in loo duceeyo waa in la jeclaado yacni dowrkii kaalintii ay ku lahaayeen diintan garab istaaggeeda nebiga uu hiilintiisa iyo difaaciisa hormarinta diinta rabbi tabaaraka wa tacaala mashriq iyo maqhribba inay gaadhsiiyeenoo xoolahoodii u hureen oo naftoodii u hureen oo ayna waxba reebanin oo lowlaa dadaalkoodii uusan jiri lahayn diin qumbabaynama soo gaadheen soo saas maaha lowlaa iyo dadaalkii saxaabadu uusan jiri lahayn yacni nicmadan weynan haysanaba ma jirteenba marka ma waxaan abaal uga dhigaynaa inaan cayno oona aflagaadeenno yaa jasaarnimo wey abaalxumo wey sidaas daraaddeed in la jeclaadaa waajiba ruuxa nacaayi nusuustu waxay tilmaamaysaa inuu munaafiq yahay waxaa ka mid a xadiidka xadiista macnaha tilmaamaysa xadiid ulbaraa ibni caazib bukhaariiyo muslim baa soo saaray nebigu wuxuu uhi sal lla ley wasalam alansaaru laa yuxibuhum ila mu'min walaa yubqiduhum ila munaafiq faman axabbahum axabbahu allah waman abqadahum abqadahu allah ansaar nimanka la yaa ma jeclaado ruuxaan mu'min ahayn mana naco uma wax waxawey xiqdi iyo xumaan uma qaado ilaa munaafiq mooye cid kale xiqdi iyo xumaan uma qaado ciddii jeclaada ilaahay baa jeclaan ciddii nacdana ilaahay baa naca xadiikaasi buhaari muslim baa soo saaray ansaar haddii sidaa la yidhi ka warraba marka ya somaynaan soo sheegay muhaajiriin iyo ansaarkee fadli badnaa filjumla muhaajiriintaa fadli badnay hadii ansaarna nacaykoodi wax ka sheegoodu ay munaafiqnimo tahay muhaajiriinna waa ka seexan jiraan sidaas way macnaha ayib sidaas daraaddeed ayaa wuxuu leeyahay sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah faman sabbahum faqad zaada calaa bugdihim fayajibu an yakuuna munaafiqan laa yu'minu billahi walaa bilyowmi alaakhir ruuxa caaya ilan xadiidku muxuu yidhi ma naco oo qalbiga karaahiye uguma hayo ruuxaan munaafiq ahayn ruuxii qalbiga nacaybkiisaba intuu ka badbadiyo cay ku dara ka war soo kaasi waa siyaadiyey buuhi ibnu taymiya caleyh raxmatullaah sidaas daraaddeed munaafiq ilaaha iyo maalinta aakhar aan rumaysnayn marba hadduu nacaybkii intuu qalbiga ka soo baxay carabkiisa ka daahirayo saxaabadii caayo wax ka sheegayo wuxuu leeyahay waa munaafiq laa yuminu billahi walaa bilyowmi alaakhir xadiista macnaha kutusaysa waxaa ka mid a ah xadiidka anas ibnu malikin buhaari muslim baa isagana soo saaray aayat اliimaani xub اlansaar wa aayat اnifaaqi buqd اlansaar calaamada iimaanka ruuxu inuu iimaan saxa leeyahay calaamada lagu gartaayo waa ansaar jacaylkooda nifaaq iyo munaafiqnimada astaantiisa iyo calaamadiisuna waa nacaybka ansaar waa ayb xadiista macnaha tilmaamaysaa way fara tahay xadiidka abu saciid khudri baa ka mida ah fi saxiixi muslim laa yubqid lansaara rajulun yuminu billahi walyowmi alaakhir ansaar ma naco ruux aakhara iyo allah iyo maalinta aakhara rumaysan ruux hadduuba alliya maalinta aakhara rumaysan yahi ansaar iyo uma qaado nacayb uma qaado sidaas way macnaa ayib masaladaasi marka axaadiistaa faraha badan baa ku imaanaysa iyo qayrkoodba saxaabada nebiga sal lla lay marka markii la sheego waa inaad gaafsato inta badan meesha laga soo galana oo ahlulbidacu ka soo galaan waa waxyaalihii saxaabada dhex maray khilaafkii dhex dagaaladii dhex maray arrimahaasaa loo maraa meeshaasaa laga bilaabaa qaar iyaga ka ah la duraayo mucaawiye laga soo bilaabo iyaga markii la durana waa laga sii gudbaayo raggii aan sooba gaadhin ee khulafaau raashidiina cumar iyo cumaan iyo abubakar iyo raggaasaa la gaadhaa raggaa markii la durana nebi maxamed baa loo gudbaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yani waxa wey tartiibku saa waay saxaabi baa laga soo bilaabi fitankii saxaabada dhex maray baa loo gudbi saxaabadii galay baayaa la jaraaxayn oo wax laga sheegi waa laga gudbi saxaabadii kalea loo gudbi nabi maxamed bay markaa joogtaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh jaranjaradu marka sidaas weeye saas daraaddeed baa xadiidka waxaa ku timi xadiidka xasanka idaa dukira asxaabii fa amsikuu saxaabadayda haddii la sheego gaabsada afka xidha afka xidha wixii dhex maray waa nagii soo sheegno maa shajara bayna asaxaaba yajibu sukuutu canhu madhab ahlusunna saas waay wixii saxaabada dhex maray waa in laga aamuso waa in laga aamuso maxay ka wadaan yacni shaki male axaadiista nebigu sida caddaynayso labada fi'o midbaa xaq lahayd midbaa saxsanayd oo waa kooxda cali axaadiis cadcad baa tilmaamaysa laakiin ta macnaheedu ma aha kooxda ka soo horjeeday oo marna mucaawiye ahaa iyo reer shaam dagaalkii jamalna ahaa muxuu ahaaye dalxa iyo zubayr iyo dadkii la socday macnaheedu ma aha inay ahaayeen dadkaasi dad khariban ee sida saxda waxa weeyaan qoladanna waxay ahayn mujtahidiin muxiqiin ah qoladan kalena waxay ahaayeen mujtahidiin mukhti'iin ah kuwa horena laba ajir bay leeyihiin kuwan dambana hal ajir bay leeyihiin dembigooduna waa maqfuur soo ma sidaasaa saxaabada wixii dhex lagaga gudbaa lama sii tiimbado sidaas weyaan saxaabada nebiga sal ley waslam marka wax kasheegooda iyo caydoodu ashkhaas caadiyoo la caayayo way ka weynta way ka gudubsanta lianna caydoodu nebi maxamedoo la caayay weye salawaatu rabbi wasalaamu caleyh say ku tahay waxay ku tahay ninka haddaad tidhaahdo saaxiibadii dad xunbay ahaayeen ya saaxiibadii iyo ardadiisu waa dad liita isaguna waa liitaa waa leanna ruuxa maxaa lagu qiimeeyaa ya asxaabtiisaa lagu qiimeeya waata uu leeyahy imaamu maalik caleyh raxmat ullah ina haulaai qowmun araaduu lqadxa fi nnabiy sal lla alay waslam dadkaa ma ujeedda saxaabada wax ka sheegaya waa dad rabay inay nabiga wax ka sheegaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh falam yumkinhu dalik waa u suuroobi weyday inay nebiga u badheedhaanoo toos wax uga sheegaan faqadaxuu fii asxaabihi markaasay saxaabadii nebiga sal ley waslam caayeenoo wax ka sheegeenoo dhaleexeeyeen ilaa laga yidhaahda buu ujeeddaduna waxa weeye in la yidhaahdo rajulu suu'in kaana lahu asxaabu suu'in ah, mar haddiiba saxaabadiisii liitaan isaguna waa liitay ah, walow kaana rajulan saalixan kaana asxaabu saalixiin hadduu fiicnaan lahaa nebi maxamed saxaabadiisuna waa fiicnaan marka saxaabadii nebigood wax ka sheegtay bimacnaa nebi maxamed bay u gudbi salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa yeele waxaa laysla ogol yahay almar'u calaa diini khaliilihi soo mah ruuxu wuxuu ku diin iyo dhaqan yahay cidda uu la saaxiibkaya uyuuru calaa ashkaaliha taqac soo mahay ictabiru nnaasa biakhdaanihim waa kii cabdullahi bn mascuud lahaa sidaas weeyaan can ilmari laa tas'al wasal can qariinihi fakullu qariinin bilmuqaarini yaqtadii ninka xun dadka xun buu la socdaa ninka wanaagsanna dad wanaagsan baa saaxiibadii nebi maxamed saxaabadiisa way xumaayeen nebi maxamed baa xumaydxumaawa saas dalaad tacniga saxaabada la tacninaya nebigu u gudbaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa arrin halisteedalawa qodobka labaadii waxa weeyaan saxaabada nebigoo la cayo wax laga sheego fiihi ibtaalu shariica diintii oo dhanoo la burburinayo wa maxaa yeelay yaa diintayna soo gaadhsiiye nebi maxamed yaa diinta ka soo qaaday soo saxaabadii ma ahayn tayib raggii diinta soo qaaday oo qur-aanka soo gudbiyey oo sunnada soo gudbiyey marka la duroo la yidhaahdo dad khariban bay ahayn gaalay ahaayeen dad liitay ahaayeen waxay soo gudbiyeen muxuu noqonaya ya war nin faasiqa ama gaal ah qur-aanuu soo gudbiyey diinuu soo gudbiyey soo diintii buri maysa marka ah, diintii baa burays sidaas daraadeed horey baan usoo tilmaanay raafidada madhabkoodu waa madhabu zandaq asalkiisu wuxuu ku bilowday in diinta la ibtaaliyo diinta la buriyo xaggee laga galay shuhuuddii soo qaaday diintan bay galeen si waxay soo qaadeenoo diinta ahana u baabo sidaasman waa midda uu tilmaamayo alimaam abu zurcat araazi min a'immati ahli sunna wuxuu leeyahay ida ra'ayta arajula yantaqisu axada min asxaabi rasuli lahi sal lay waslam faclam annahu zindiiq markaad aragto ruux hal saxaabada nebiga ka wax ka sheegaya waxaad ogaataa ruuxaasi inuu diin la'aan yahay zindiiq waa mulxidka aan diinta lahayn maxaa yeele rasuulku wuxuu yidhi lianna rasuula allahi cindanaa xaqun waalqur'aanu xaqun yani rasuulku xaq ah qur-aankuna ah wainamaa addaa ilayna hada alqur'aana wasunana asxaabu rasulilah sal lay slm qur-aanka waxaa na soo gaadhsiiyey axaadiistanna na soo gaadhsiiyey saxaabadii nebiga sal ley wasalam wainamaa yuriiduuna an yajraxuu shuhuudana liyubtiluu lkitaaba wasunna markhaatiyadii noo soo gudbiya kitaabkaiyo sunnada inay duraan oy tacniyaan bay rabaan si ay kitaabka iyo sunnada laftooda meesha uga saaraan ujeeddadaasay leeyihiin bu waaljarxu bihim wlaa wahum zanaadiqa saxaabada nabiga duritaan ayagaa kaga haboon waana zanaadiqa aan diin lahayn abu urcat araai w hadalkaasninkaisalearrinta saddexaadi waxa weeyaan saxaabada nebigo wax laga sheego salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ku jira takdiib wastidraag cala allahi tabaaraka wa tacala waa beenin cad ilaahayow hadalkiisii la radinayo oo le waxba kama jiro sababtu maxay tahay allah tabaaraka wa tacaala wuu ammaanay aduguna waad caayaysaa ilaahay raalli buu ka noqday aduguna waad u cadhaysanta jannuu ilaahay u diyaariyey aduguna naar baad ku guraysaa iimaan buu ilaahay ku sheegay adiguna gaalnimaad ku sheegaysaa marka soo ilaahay kama horjeeda yaa waa beenin iyo takdiib iyo istidraag ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkiiu saxaabada ku ammaanay yaad si toosa uga horjeedaa wey macnaha saas daraaddeed baa imaam alqurtubi caleyh raxmatullah wuxuu yidhi markuu ka hadlayay ruuxii saxaabada caaya mid iyaga ka ama duraayay faqad radda cala allahi rabbi alcaalamiin wa abtala sharaa'ica almuslimiin buuri ilaahay buu hadalkiisii radiyey sharaa'icdii diintu la timidna waa buriyey adiga wax weeyaan arintu waa ka weyn tahay rag wax laga sheegay masalada in la fahmay waa laga maarmaan rag caadiyo wax laga sheegay way ka weyntahay mas'alada saxaabada wax ka sheegeedu waa diin iyo raggeediioo soo guuriyey oo la doonayo raggaa wax ka sheegooda in loo maro in diinta lafteedii meesha laga saago la buriyo taas daraaddeed bay marka yacni culimmada a'immada sunnadu arrinta isugu taageen ayib arrintaa iyada ah intayna qodobkaa ka bixin yaa ku khilaafsan ahlu sunnaha waxaa ku khilaafsan kooxa dhowra oo saxaabada wax ka sheega kooxda koobaad eh? khawaarijta somaynaa soo sheeg saxaabada gaalaysiiyey kuwii ay soo gaadheen kadibna dhiiggoodii daadiyoo laayay qolada labaad araafida waa shiicada qaybtooda raafidada la yidhaha raafida waxaa loogu bixiyey ninkii la jira zaynulcaabidiin zayd ibnu cali ayaa waxay ku yidhaahdeen ka beri noqo abubakar iyo cumar markaasuu yidhi ka beri noqon maayo wuu ammaanay markaasay hadalkiisii diideen halkaasaa looga bixiyey raafida ilaan rafdiga maxaa la dhaha rafdi soo diidma lama yidhaah ma abubakar iyo cumar baanu yani ka weli dhiganaynaa haddaaba diiday inaad ka bari noqoto annaguna adiga ku diidnay bay dheh ah magaca raafidadu uga baxay wa ilaa kutubtii hore ee mutaqadimiinta waxaa loo yaqaanaa khashabiya la yidhahda masaladaa magacan raafidadu dib buu ka yimid laakiin horaan shiica la yidhahda waa magac gudaweyn laakiin raafidada bidaat kutubtii hore waxa loo yaqaanaa ee aahaartii taabiciinta iyo khashabiya la alkhashabiya haddaad aragtaan bimacnaa waa raafidada wman ayb qoladaana waa qolada labaad qoladaana waa qolada labaad qolo saddexaad baa jirta oo waa niman la yidhaahdo annawaasib nawaasibtuna maxay ahaayeen nawaasibtuna waxay ahaayeen waxay cadaawad u hayeen oy wax ka sheegi jireen aalubaytka nebiga salawaatu rabbi wasalam caleh cali bn abi aalib faatima iyo wiilasheedii carruurteedii bay iyaguna cayi jireen oo say ku yimaadeen soo raafida shiicadu intay timid aalubeydka gabaad mayna ka dhigan aalubeydka jacaylkooday gabaad ka dhigteen saxaabadii kaley caayeenoo gaalaysiiyeen soo maha niman nawaasib layidhahdaa soo baxay oo yidhi ma saxaabadii nebiga wax ka sheegaysa oo aalubeyd baad isxijiseen ood hoosta gashateen soo maha aalubeydkaad hoosta gashateen wax ka jira maleh meeshaasay marka iyaguna aalubeytkiibay shaqo ka dhigteen inay caayaanoo wax ka sheegaanoo waxaa la yidhahdaa qolada nawaasib baa la yidhahda ah, naasiba ah, liannahum nasabuu alcadaawata waalbaqda liaali ilbeyt ah, nimankaasna way jireen laakiin way inqiraadeen taqriiban sideedaba firqooyinkan qaar badanoo badan baa waxay ku dhalayaan wax la yidhahda raddatulficli mid baa soo baxaysa way inxiraafaysaa dhinac bay u badanaysa qolo kalaa soo baxayoo kuwan radinaya u jawaabi raba markaas iyaguna dhankii dhinaciisa kale istaagaya ya ilan dhexdhexaadnimaa la rabaa soo maa sax baadilka markaad radinayso adiga laftaadu yayna baashu kula taraarin firaqa in badanoo ka mid ah sidaa ku soo baxay shiicaa timid nawaasib baa soo baxay markaasa dhan kale istaagay wahaakada mushabbihaa timid markaasa waxaa soo baxday mucaila waxaa yimid khawaarij murji'atimadu markaasay dhanka kale istaageen haakada waxaan waa waa yani waa khutuud oo mutaqaabil ah midba midda kale raddi is leedahay markaasay dariiqa ka baxaysa dhanka kale aadaysaa macna sidaas weya <clears throat> masale aan horay soo tilmaanay baa jirtay oo nimanka la yidhahdo raafidada ama cidda saxaabada nabiga caayisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh xukumkoodu muxuu yahay magaala mise waa muslim a'imo fara badani gaalnimadooda ayay tilmaamaya ruuxii saxaabada caaye inuu gaal yahay sheikhulislaam ibnu taymiya hadalka ugu fiican intaan arkay isagaa iskale masalada iyada oo uu kaga hadlay kitaabkiisa asaarim lmasluul calaa shaatim rasuul mujaladka koobaad safxada wuu kala qaaday wuxuu leeyahay dadka saxaabada nebiga caayaya sal lay slam hadday ku daraan afkaar kale oo kaba sii khatarsanba oo cali inuu ilaah yahay ama uu nebi ahaa ama jibriil inuu khaldamay oo badelkuu risaalada nebi maxamed badelkuu cali u keeni lahaa inuu maxamed u geeyey ilaan shiica horaa qabtee shiicada qaar baa waxay qabeen jibriil baaba khaldamayoo nebigu cali buu ahaa jibriila markay la garamaray buu maxamed la aaday bay qaarna cali bay soo baxeenoo waxay yidhaahdeen cali nebinimey waaba dhaafsan yahay waaba ilaah bay dheh saxiixulbukhaarigu qoladuu sheegay wey uu laayay cali intuu soo qaqabtay buu laayay muuse laynina dab ku guray waabaduu miduu ibnu cabbaas leeyahay anigu haddaan cali ahaan laha ma laaye maana gubeene laakiin wuxuu yidhi waan layn lahaa waxaa nabigaa wuxuu yidhi diintiisa ka ridooba dila laakiin dabkuma gubeen maxaa dabka ilahay baa wax ku guba somaart cali baa gubay markuu gubay inta soo uruuriye uu yidhi war ka laabta gaalnimadan anugu ilaah mehiye addoon baan ahay haddii kale waa laydin gubi waxay yidhaahdeen haddaabaan xaqiiqsannayba inaad ilaah tahay ha haddaaban hubsannayba shakiba markii hore ah, oo see ku hubsateen haddee dab ilaah umbaa wax ku gubay dheh soonamaad gubaysid ha ilaahay umbaa dab wax ku gubee sidaas daraaddeed ilaahnimadaaad haddaaban xaqiiqsanayba na gub qoladaasi waxay ahaayeen shiica hullaad ah oo xadda dhaafay ah ahayd waxaa ka mid a ah masalada rajcada oo ay cabdulaahi ibnu saba uu bilaabayo ahayd cali wuu soo noqon doonaa ma dhimanin daruurahan uu joogaa wuu soo laaban doonaa raggii xilka ka boobay buu ka argoosan doonaa hooyayeen ya abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo raggii boobay raggaasuu ka argoosan doona qola iyadana fikir mabaadidooda ka mido marka kufriyaadkaasi hadday la socoto saxaabada caydooda ama qur-aanka ilaahay waa kala dhiman yahay hadday la socoto ama macnaha qur-aankaee daahirkaa in laga bedelo macaani baatina loo sameeyo sida qaraamiitada iyo baatiniyada iyo tanaasukhiyada nimanka la yidhaahdo hadday inahaa kale ku daraan gaalnimadooda shaki kuma jirta buui ah, gaalnimada kuwaasi shaki kuma jirto la shakka fii kufrihi buui bal laa shakka fii kufri man tawaqafa fii takfiirihi buui ah, iska dhaaf ayaga gaalaysiintoodee ruuxii kuwaasi inay gaala yihiin xataa ka istaaga isagaabaa gaaloobi buui laanni waa kufriba waxa soo ah, kufriga iska cad ruuxii aan gaalnimad inuu gaalnimo yahay ictiqaadinin isagaa macnaha halisgelayo xaaladda labaadi waxa weeye inuu saxaabada ruuxu qaar ka mida wax ka sheego oo wax ka sheegiisu aysan diintooda ahayne laakiin uu siyaabo kale wax uga sheego maalan waxaan cadaaladooda iyo diintooda dhib u gaadhsiin maalan mid buu ku sheegay waa bakhayl oo kale waa fulay oo kale maalan aqoon badan ma lahayn buu wuxuu yidhi maalan adduunyo doon buu ahayo zaahid ma ahayn meelahaas wax saasoo kale ah qolyaha noocaasoo kale dhankaa saxaabada qaar ka mida ah wax ka sheegaya kuwa waa la edbinoo waa la tacsiiri buy gaalnimadoo sida la xukumin maayo ah, in badanoo culimmada ahlu sunnaha ka ah way ka istaageenoo la gaalaysiin maayo wuxuu yidhi intaasoo dhan ciddii gudubta oo saxaabada gaalaysiisa ilaa in yar mooyaane intooda kale israaciyo gaalnimo ku xukuma ama inay wada faasiq ahaayeen tira yar mooy intooda kale inay faasiqiin ahaayeen xukuma kaa isagaa wuxuu dhi rayba aydan fii kufrihi kaasi gaalnimadiisa shaki kuma jirto maxaa yeele fa innahu mukadibun lima nasa alqur'aanu fii hayri mowdic wixii qur'aanku sheegay ayuu beeniyey kaasi wuxuu yidhi oo ah in saxaabada la ammaano oo loo duceeyo bal man shakka fii kufri mili hada fa ina kufrahu mutacayin ninkii saxaabada gaalaysiiyey oo diinta ka saaray ama fisqi ku wada xukumay in yaroo dhowr uu soo reebtay mooyaane ka isaga ah in laga shakeeyo maba ahaba gaalnimadiisa raafidada warkeeda marka waxa weeye intaa uuba ka sii badan yahay saxaabada gaalaysiintooda kuma baabka cibaadaadka marka la yidhahdo cibaadaadka waa qubuuriyiin shirkiyiin ya ah. yaa qubuurtay caabudaan iyo amwaadda dhimatay iyo adrixada iyo xuseeniyaadka ya dad ilaahay keligii caabudo cibaadada u khaalis yeelamaha dharkaa waa shirkiyiin dhanka kale mas'alada la yidhaahdo a'immadooda inay qaybka og yihiin bay rumaysan yihin sida rusushoo kale bal qeybka wayba ka sarre rususha waa waxii loo keene waxay rumaysan yihin inay qeybka towsu daalacdaan waa gaalnimo kale masaa'isha aan soo marnayo oo khalqulqur'aan iyo waa muctasila mar waa qadariya sidaas daraadeed khubfiga ay ururiyeen dhanka kale mas'alada la yidhaahdo tawalli lkufaar ayagiiyo gaaladu waa garab weligood taariikhdooda gaaladay la garab yihiinoo isu kaashadaan ahlu sunnaha baabi'intooda aayaadkii nusuusta ku soo aroortay tawalli lkufaarna cidda ugu horraysa ku dabaqmaysa waa iyaga markaas mabaadi'daasoo dhan ururiso qur iyo waxay ka rumaysan yihiin waxaa kuu soo baxaysa shaki kuma jiro madhabka raafidadiiyo shiicadu inuu yahay madhab kufri oo bawaax waa gaalnimo cad oo gaalnimo keliya maahe weliba waa intaasoo gaalnimo isu tagtay waa madhabka raafidada iyo kutubtooda iyo masaadirtooda marka lagu laabto intaan kaga gudubno masaladaa ku saabsan cayda saxaabada ridwaanulahi calayhim imaamku wuxuu yidhi wnifaaqu huwa lkufru ah. wanifaaqu munaafaqnimadu huwa isagu alkufru waa gaalnimo an yakfura waa inuu kufriyo munaafiqnimada gaalnimadiihi an yakfura waa inuu ruuxu ku kufriyo billahi ilahi waa inuu ku kufriyo wayacbuda oo uu caabudo hayrahu cid aan allahayn caabudo oo wayudhira haddana uu muujisto alislaama islaamnimada uu muujisto filcalaaniyati muuqaalka yacni muuqaalka iyo waxa laga arkayana waa inuu islaamnimo muujisto mila almunaafiqiina sida munaafiqiintii oo kale aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa calaa cahdi rasuulilahi sal lay waslam wakhtigii nebiga ayb wa haadihi tan alaxaadiiu ee axaadiista allatii taasoo jaa'at sidan ku timid alaaun sadaro saddex shayba ama saddex khaslo man kunna ruuxii ay ahaadaan fiihi dhexdiisa fa huwa kaasi munaafiqun wa munaafiq xadiiska sidaa sheegaya xadiista la mida haada kani cala taqliidi waa adkayn ah, waa adkayn tashdiid iyo adkayn waay ee ruuxaasi munaafiqnimadii diinta lagaga baxayay ma aha laakiin hadalkaa lagu adkaynayaayo arrintaa la xoojinaya ayib narwiiha waannu warinaynaa buu idhi axaadiista noocaasa kamaa jaa'ad siday u timid baan u warinaynaa walaa nufasiruhaa mana fasirayno sidaa ay ku soo aroortay baan u sheegaynaa u warinaynaa dadka ugu gudbinaynaa mana fasiraynoo sii dhexgeli mayno halkaa imaamku wuxuu ka gudagalay munaafaqnimada munaafaqnimadu calaaqay la leedahay kutubta sunnada leanna kutubta sunnadu asalka waxay ka hadashaa soo maaha kufriga shirkiga iimaanka bidaca usuushay ka hadashaa nifaaqu marka wuxuu ka mid yahay yani yani usuusha kufriga nooc ka mida wa kiisa weyne imaamku ka hadlaya w marka laba nooc wa labadii noocba imaamku uu sheegay midka hore waa nifaaqa la yidhahdo annifaaqu lictiqaadi munaafaqnimo caqiidada qalbiga ruuxa kaga jirta caqiidadana ka gasha kaa wuu qeexo wuxuu yidhi waa an yakfura biاllahi wayacbuda hayrahu ilaahay inuu ku kufriyo kufrigaasi ama jiritaankiisaa diidanta oo qalbiga ka diidanta ama ma ahee kelinimadiisaa diidanta oo lahaanshaha iyo maamulka kownka uu keli leeyahay ama ma ahee cibaadadii uu xaqa u lahaa ayaad cid kale la wadaajinaysa an yakfura billaahi wayacbuda ghayrahu qalbiga horta saasuu ka rumaysan yahay wayudhira wuxuu muujisanayaa oo xubnihiisa ka muuqdaiyo dhaqankiisa la arkayo alislaama fi lcalaniya waxaa kaa muuqdee dadku arkayaan ruuxii waa tukanayaa waa soomayaa waa saka bixinayaa waa xajinayaa marmarka qaarkood dagaalka waa u raacayaa ya axkaamtii shareecada buu daahirkaa ka muuqdo uu fulinayaa wayudhira alislaama fi lcalaniya saasaa laga wada laakiin qalbigiisa waxa ku jira waa gaalnimo kaasi waa nifaaqa noociisa ictiqaadiga idhaaru lislaam wa ibtaanu lkufri fi lqalbi w ibtaan oo nuun ah ayib lee weji uu le weji u qarsoonoo qalbiga ah oo gaalnima ka buuxdiyo shaki iyo weji bannaanka uu dhiganayo dadka tusayo oo ah iimaan iyo islaamnimo ah ka noocaasoo kale ah kufriga noocaasee nifaaqa noocaasoo kale ah ee mxuu ahaay ictiqaadiga ah xukumkiisa wuu sheegayo wuxuu yidhi wanifaaqu huwa alkufru soo kama bilaabe xukumkii waa nifaaqa ictiqaadiga ah waa gaalnimo ayib waa mukhrij can ilmilla bilkuliya diintuu ka saaraya ruuxa hadduu soo galay aakharana fi darki lsfali min annaar wa daraga ugu hooseeya naarta ayay tegayaan oo gaalada iyagaaba kasii hooseeyaba ayib siduu qur-aanku sheegay laakiin adduunka intay joogaan waxaa lagula mucaamaloonayaa eh, mucaamalada muslimiinta lagula mucaamaloonaya maxaa yeelay naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir maxaa ruuxan ka muuqda islaannimaa ka muuqata wixii u qarsoon ilahay baa kala xisaabtamaya laakiin annaga waxaan ula dhaqmaynaa inuu muslim yahy gabadhu muslimaddaa loo guurin masaajidii baanyuu dad kula tukan xajkii buu la aadi yani waxa weyaan ruux muslima axkaamtii uu lahaa umbaa la siinaya ayib adduunka saasaa loola dhaqmaya daahirkaas ayaa la fiirinaya wax lagu salaynaya allaahumma inay ka soo baxdo oo uu muujisto af ama adin ka muujisto wax riddo keenaya mooye hadii uu muujisto wax riddo keenaya ama afka ama adinka markaasi waxa weeyaan waxaa lagu qaadayaa ruux ku dhacay riddo iyo gaalnimo ku dhacay ah, yacni waxa weeyaan xujadaa lagu oogin shubaha hadday waa laga zuulin shuruudii baa la fiirin mawaanicdii baa la fiirin gaalnimadiisa hadii markaa la xukumo markaasaa gaalnimo loo dilaya sida muslimkaba soo maha muslimkaba caadiga saas weeyaan ayb nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa xusid mudan siyaasadiisu waxay ahaan jirtay oo munaafiqiinta uu kula dhaqmi jiray inuu dhibkoodana isaga dulqaato oo uusan laynin si uu islaamka iyo dacwadiisa sumcadeeda u ilaaliyo ayagoo dhibaya nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh oo mar isku daya xataa inay dilaan markuu tabuu ka soo noqday nebigu sal ly sl ku soo jiray kama fi saxiixi muslim koox oo munaafiqiina isku daya nebiga inay buur ka ridaan buur dheer isagoo maray hasha intay didiyaan inay ka tuuraanba isku dayaan waa iskuday dilkii nebiga sal ley waslam ayagoo maalintii uxud oo kale waa kii cabdulaahi bnu ubay ibnu saluus oo garanaysaan ciidanka dhan la soo noqday ciidan dhan oo dagaal geli lahaa buu la soo laabtay oo uu yidhi war meesha dagaalkama jirayna soo xoliyey wuxuu ku talagalay in lagu jabo meesha soo ma marmarka qaarkood muhaajirin iyo ansaar bay iska horkeenayaanoo inay isku dhuftaan bay rabaan mar marka qaarkood gurigii nebigayba gelayaanoo waa kuwii caaisho iyo guriga nebiga ku been abuurtay oo bil dhan muslimiintu ay qasnaayeenoo nebiga gurigii salawatu rabbi wasalam aley nebiga murug iyo walbahaar iyo soo garan maysaan waxaas oo dhiba ah iyo laqdaba iyagoo wada nebigu ma layn jirin salawatu rabbi wasalam aleyh maxaa u layn waayo saxaabada qaar ka mida markay yidhahdeen cumar iyo khaalid iyo rasuulilaahi ow nadaay nimankanaan laynay nimankan wax looma dulqaadan karee dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq aan ka takhallusnaynadaabay dheh nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam dachu laa yataxadau nnaasu ana muxamadan yaqtulu asxaabah waraha ka qaada inaga da kale inaga baxsanen xogtooda ogeyn yaa ku sheekaysan doona muxamed raggiisii buu maxay ka ogyihiin waa dad tukanaya masaajkay kula joogaan mujtamacii bay ku dhex jiraan dowladdii bay hoos joogaan markaad soo qaqabato waxaan la arkaynin ku ya soo faafi mayso sheeko ah raggii iyagaaba islaynayaba maxamed raggiisii buu ku jeedsaday marka dacaayadaasaa ah inaga faafiyo xune inaga daabu nabi sal l dilkoodadhibkooda waa isaga dulqaadanayna siyaasadii nebi maxamed saasaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo waa meesha la yidhaahdo yacni ixtimaal aw irtikaab akhafi dararayn laba dhib hadday isu kaa ka fudud baa la qaataa sumcadda diintoo la haleeyo iyo sumcadda ummadoo la haleeyo waa mid culus ya waa wax aad u culus saas daraaddeed nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka dagaalami jiray noocaas hore marka waa nooca nifaaqa noociisa weynee gaalnimadaee qalbiga ku jira wa nooca labaad waa nifaaqa yar annifaaqu lasqar baa layidhaha marka la leeyahay kaa horo unbuu ka yaryahaye laakiin dembi ahaan ma yara dembi ahaan ma yara waa dembiyada waaweyn laakiin ka markii la garab dhigo unbuu yaryahay waxay la mid tahay kale ashirku alakbar washirku laqar shirkiga asqarka ma dembi yarba ya maya mas'alada yaraanta iyo weynaantu waa masaa'il ictibaariya leeda shaygani waa yaryahay waa markii mid kale loo fiiriyo saas daraaddeed marka loo fiiriyo umbaa yaraan lagu tilmaamay laakiin sidiisa kale dembi ahaan waa dembi weyn nooca wuxuu imaamku ku tilmaamay hadalkiisa ah wa hadihi alaxaadiid alatii jaءat alaaثun man kuna fiihi fahuwa munaafiq hada cala اltakhliid hadalkaa wuxuu ku tilmaamay nifaaqa noociisii labaad oo ah nooca yar nifaaqa asqarka waxaa kaloo loo yaqaanaa annifaaq alcamali baa la yidhahda annifaaq alcamali maxaa camali loogu bixiyey waa nifaaq aan qalbiga ku jirin munaafaqnimo aan qalbiga ku jirin laakiin ruuxii afka ama adinku wuxuu ka samaynayaa dhaqankii munaafiqiinta lagu yaqaana qalbigana iimaan baa ku jira waa ruux mu'mina ya oo gaalnima qalbiga kama jirto laakiin wuxuu samaynayaa wuxuu ku hadlayaa waxyaalihii munaafiqiinta lagu aqoon jiray waxaan leenaha marka munaafiq buu noqon laakiin waa nifaaq camali ah dhaqankiisa dhaqanka munaafiqiinta laakiin gaal maaha ayib tilmaamaya taa iyadaa imaamku uu keenayo alaaun man kunna fiihi fa huwa munaafiq lafdadaasi alaaun man kunna fiihi xadiidka cabdullahi bn mascuud bay ku timid saddex arrimood ruuxii dhexdiisa laga helo waa munaafiq man xadata fakadab wawacada faakhlaf watumina fakhaan ruuxii markuu sheekaynaya been sheega markuu shay yabooho yaboohii iyo ballanqaadkii dadka uga baxaya markii la aamino dadka khayaamaya ruuxaasi waa munaafiq bimacnaa dadkoo la khayaamo ballantoo laga baxo been oo la sheego waa dhaqanka munaafiqiinta soo ma mid ka mida markaad samayso dhaqankii munaafiqiinta qaar ka midaa samaysa saas daraaddeed falkaagu waa fal munaafaqnimo adiguse munaafiqnimadii diinta lagaga baxayay ma tihid oo qalbigaaga iimaan baa ruuxa ku jiro ruuxa qalbigiisa xadiidka lafdigaasi sidaasuu ku faman kaana fiihi khaslatun minhunna fahiya khaslatun min annifaaqi xataa yadacaha laakiin xadiidku caan wuxuu ku yahay arbacun man kunna fiihi bucaanku lafdadaa imaamku keenay waa sax iyada lafteeda oo khallaal iyo qayrkii baa wariyay sanad saxiixa shawaahidna way leedahay alaaun man kunna fiihi laakiin bukhaariiyo muslim lafdaday soo saareen xadiidku caanka ku yaha waxa weeye arbacun man kunna fiihi kana munaafiqan khaalisa waman kanat fiihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min alnifaaqi xataa yadacaha afar arrimood ruuxii dhexdiisa ay ahaadaan waa munaafiq badhaxla mid ka mida ruuxii laga helana waxaa ku jirta arin arrimihii khaslo ka mida khisaashii munaafiqiinta saasuu caan ku yahay afartu marka waxa weeye yo idaa xadaa kadab waida tumina khaan waidaa cahada qadar waidaa khaasama fajar marka saasuu caan ku yahay xadiidku laakiin alaaada lafteedana waa ku sugan oo lafdigan imaamku inoo keenay maxaa u dhexeeya labada nooc nifaaqa amaliga iyo nifaaqa ya ictiqaadiga furuuq bay leeyihin furuuqa udhexaysa waxaa ka mid ah nifaaqa weyn diinta waa lagaga baxaa waa diin diinla'aan waa kufri laakiin nifaaqa yarkaa waa dembi weyn mooye gaalnimo maaha waa midda labaade nifaaqa weyn iyo iimaanku ma kulmaan marba hadduu nifaaqa weyn uu ruuxa qalbiga kaga jiro iimaanku qalbigiisa waa ka baxay meel isuguma tagaan laakiin nifaaqa yarka ah iyo iimaanku way kulmaan ruuxii isagoo mu'min ah yuu haddana wuxuu samayn karaa munaafaqnimada camaliga ah. saas daraaddeed waa mu'min khisaashii iimaanka ka muuqata qalbigiisa iimaan baa ku jira camal munaafiqnimo iyo hadal munaafiqnimona waa ka sura way ka imaan kartaa iimaanka iyo nifaaqa camaligii marka waa kulmi kara oo ruuxa waa ku kulmi karaa sidoo kale waxaa ka furuuqda u dhaxaysa ruuxa nifaaqa weyn ee ictiqaadiga ah inta badan ma toobad keeno soo ma sanaadiqadaana sida qaalibka maxaa ruuxuu uurku gaal waa uurka gaal marka soo noqon maayo laakiin nifaaqa camaliga ah oo dembiyadan lagu yaqaano munaafiqiintii khaladaadkan iyo akhlaaqdan munaafiqiinta lagu yaqaano ruuxa samaynayaay wuu isog yahay inuu khaldan yahay soo saas ma yani ruux ku dhacaya waa marka waxay u badan tahay haddii ilaahay waafajiyo inuu ka toobad keeno kan kale laakiin in lagu tago lagu dhintay u badantahay furuuqdaasaa marka udhaxaysa hada billahi tawfiiq sali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi wslem beri waa khamiis haddii alla idmo waan gelaynaa darsiga kitaabka hal darsi baa inoo dhiman darsigaasaan dhammaynayna insha allah tacala barit